alxamdu lilah rab اlcaalamiin w slى اllahu عlى muxamadi wعlى ali muxamed qala الshaykhu raximah اllah w daliilu shahaadati ana muxamada rasuulu اllah qowluhu tacaala qirista la qiraayo inuu muxamed rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam inuu yahay daliilkeedu qowluhu tacaala waa hadalkiisuu ilaahay uu yidhi baa u daliila laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi ma canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim laqad jaa'akum ilaahay baan ku dhaartay xaqiiqee waxaa idin yimi rasuulun rasuul baa idin yimi rasuulkaasoo min anfusikum nafihiinna ka ahaaday oo bimacnaa jinsigiin iyo noociinna ka ahaaday oo idinka idinka dhashay rasuulkaasoo casiizun calayhi ay ku adag tahay maa canidtum waxaa idin dhibayaa oo dhibaatada idinku ahi ay ku adag tahay oo ay ku culus tahay wixii dhibaato idinku ahi yacni waxaa idin dhibayaa isaga dhibaya xariisun calaykum rasuulkaasoo idinku dadaalaya oo inuu idin anfaco iyo inuu idin hanuuniyo ku dadaalaya oo waxa idin anfacaya ku dadaalaya hanuunkiinana ku dadaalaya bilmu'miniina ra'uufun raxiim rasuulkaasoo mu'miniinta u dhimrin badan oo u naxariis badan ra'uuf iyo raxiim waa isku macne ha yeeshee waa kala xeel dheeryihin bay culammadu yidhahdeen oo waxay yidhaahdeen ra'fada ayaa ka xeel dheeraansho badan raxmada marka wadaadadu markay laqbaynayaan waxay odhan jireen ra'uuf waa idiin dhimrin badan yahay raxiimun waa idiin naxariis badan yahay calaa kulli xaal labada eray waa isku dhow yihiin muxamed waa rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam adillo badan baana ku tusinaysaa inuu muxamed sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay yahay oo allah wuxuu yidhi muxamadun rasuulu ullah muxamed waa rasuulka ilaahay sida aayatulfatxi ku soo aroortay risaaladiisuna waxay ahayd risaala caama oo dadkoo dhan baa ilaahay u soo diray siduu ilaahayba uu yidhi qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu llahi ilaykum jamiica waxaad tidhaahdaa rasuulka ilaahayow waxaad ku tidhaahdaa dadka dadow waxaan ahay rasuulkii ilaahay oo ilaahay ii soo kiin diray idinka dhammaantiin marka dadkoo dhan baa loo diray nabiga sala allahu alayh wasalam oo wuxuu mursal u ahaa ilaa jamiici innaas dadkoo dhan aayad kale waatuu ilaahay yidhi tabaaraka aladii nazla alfurqana cala cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira oo nebiga sala allahu calayhi wasalam in caalamiintaba loo soo diray oo jinni iyo insi dhammaantood in loo soo diray ayaa aayaddaasina ku tusinaysa axaadiista rasuulkuna sala allahu alayh wasalam waa sheegtay oo nebigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam wa kaana annabiyu yubcathu ilaa qawmihi khaasatan wa bucithu ila annaasi caama yacni nebiyadii hore nebiga ka midii wuxuu ahaa mid qoladiisa si gaara loogu soo diro laakiin wuxuu idhi nebigu sala allahu alayh wasalam aniga dadkao dhan baa laysoo diray aniga dadkao dhan ayaa laysoo diray ayuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam aayaddan uu sheikhu soo qaatayna waxa uu ilaahay inoo sheegay rasuulkaasi inuu innaga inaga mid yahay oo min anfusikum nafaheenna ka mid yahay bimacnaa jinsigeenna iyo nooceenna uu yahay laba tafsiir baana ku jira min anfusikum in la yidhaahdo jinsigiinna iyo noociinnu ka mid yahayoo waa insaan oo waa bini aadam waa qowl oo khitaabku markaa ku dhacaayo dadkoo dhan qowl labaad waxay culammada qaarkood yidhaahdeen min anfusikum waxaa loo jeedaa rasuulkaasoo idinka idinka dhashay haddaa carab tihiin carab ahaaday qurayshna ahaaday tafsiirkana culamada qaarkood baa ku fasiray labada tafsiirna isma diidayaan oo inuu carab yahay oo carab ka dhashay oo uu carab ka mid yahay iyo inuu jinsigeenna iyo nooceenna haddaynu bini aadam nahay inuu yahay oo uu insaan yahay isma diidayso marka dadkao dhan lala hadlaayo waa rasuul idinka mida oo bashar ah oo insaan ah oo bini aadam ah carab marka gaar loola hadlayana yacni idinka ayuu ka dhashayoo qoladiina ayuu ahaado carab buu ahaaday mid carabta ka mida ayuu ahaaday marka labadu sidaasayna isu diiday rasuulka sifooyinkiisa waxaa ka mid a wixii dadka dhibaya culays bay ku taho waa ku culus tahay marka inuu dadka dhibo ma doonaayo laakiin takaaliifta sharciga iyo awaamirta sharciga ah iyo waajibaadka in la fuliyo muxaramaadkana laga dheeraado taas iyadii waa lagama maarmaan in la sameeyo si ilaahay loo raalligeliyo markaa taasi dhibis uu idinla doonaayo ma aha laakiin mashaqada ku sugan waxa markaa ka muhiimsan waxa ka weyn ee ku sugan oo ah marka awaamirtii ilaahay inay tahay oo rabbi waajibiyey waajibaadka muxaramaadkana uu xaaraantinimay oo raallihaanshi ilaahay uu ku sugan yahay wixii farala in la farsoomo lala yimaado wixii xaaraanana in laga reebtoomo laga dheeraado dadkana lagu kala reebayaayo ibtilaa baa looga jeedaa takaaliiftana sideedaba imtixaan baa uu ilaahay uga dan leeyahay liyabluwakum ayukum axsanu camala marka imtixaan iyo in dadka lagu kala markaa shaandheeyo oo lagu kala eego ka mutiica iyo ka caasiga ah ayaa looga jeeda rasuulkaasoo idinku dadaalaya oo hidaayadiinna iyo waxa idin anfacaya idinkula dadaalaya xariisun calaykum aayad kalena waatuu ilaahay yidhi wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin mu'miniinta rasuulkaasoo u naxariis badan oo aada ugu naxariisanaya mu'miniintuu aada ugu naxariisanaya waxaa laga fahmayaa inaanu gaalada u naxariis badnayn ee gaalada waa ku ad adkaa ilaahay baana amray inuu ku ad adkaado oo ilaahay wuxuu ku yihi nabiga sala allahu calayh wasalam jaahid alkufaara waalmunaafiqiina waqlub calayhim la jihaadoo la dagaalan gaalada munaafiqiintana la dagaalan oo la jihaad kuna ad adkow oo mid ku ad adag noqo marka labadu isma diidayaan in gaalada lagu adaadkaado mu'miniintana loo dhibirsanaado mu'miniintuna saas si leeg waxay ku sifaysan tahay inay gaaladana ku ad adeg yihiin mu'miniintana u dhibirsan yihiin siduu ilaahayba uu yidhi muxamadun rasuulu llah والذين معه أشداء على الكفاar رuxamaaء baynahm oo ilaahay wuxuu ku sifeeyey saxaabada rasuulka salى الlahu عalيyه wasalam inay gaaladana ku adadag yihiin mu'miniintana u naxariis badan yihiin oo u naxariisanaya sifadaasina waa sifo caama oo ay mu'miniintu ku sifaysan yihiin sida saxaabada rasuulkuba ay ugu sifaysan yihiin adilatin cala almu'miniina acizatin cala alkaafiriin sida aayad kale iyadoo mu'miniinta la sheegaayo lagu sifeeyey wa macnaa shahaadati ana muxamadan rasuulu llah qirista la qiraayo inuu muxamed rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam inuu ahaaday shahaadada sidaa la qirayo macnaheedu daacatuhu fima amar waa ateecitaankiisa rasuulka sala allahu alayh wasalam la ateeco oo lagu ateeco fiima amara kuu amray lagu ateeco ay fi ladii amarahu wa tasdiiquhu iyo rumaynta la rumeeyo weeye fiima akhbara ay fi ladii akhbarahu kuu ka warramayna la rumeeyo oo inay markaa dhab tahay oo run tahay la ictiqaadiyo oo la rumeeyo waijtinaabu maa canhu nahaa wazajar iyo waijtinaabu maa kii in laga dheeraado canhu naha uu reebay wazajara uu diiday laga dheeraado wa an laa yucbad allaahu iyo inaan ilaahay la caabudin ilaa bima sharaca wuxuu nabigu sala allahu alayh wasalam sharciyeeyey mooyaane wax kale inaan ilaahay lagu caabudin ee waxa ilaahay lagu caabudayaa ay noqoto wax nebigu sala allahu calayh wasalam sharciyeeyey oo xagga nebiga lagala kulmay oo laga qaatay sheikhu wuxuu fasirayaa raximah llah qirista la qiraayo inuu muxamed rasuulkii ilaahay yahay maxaa macnaheedu yahay oo ay keensanaysaa oo laasimsanaysaa awalan waa in la caqiideeyo la rumeeyo moxamed inuu rasuul ilaahay yahay ilaahayna soo dirtay ou ilaahay nebi ka yeelay rasuulna ka yeelay waa nebi nebi moxamed sala allahu alayh wasalam oo waa nabiyullaahi waana rasuulu risaaladiisa waa la ictiqaadinaya waa la rumaynaya uluuhiyada iyo rubuubiyada inuu wax ku leeyahayna looma rumaynaayo ee waxaa la rumaynayaa inaanu wuxuu ilaahay la gaar yahay nebigu sala allahu alayh wasalam aanu shaqo ku lahayn ilaahayna aanu la wadaagin oo aanu kownkan iyo makhluuqaadkan iyo jiritaankan isagu aanu maamulin maamulna aanu ku lahayn oo waxaa caalamka ka dhacaya isagu ma deberaayo ma maamulaayo amarkiiyo tasarufka kownka ku saabsan isagu shaqo kuma leh mulkiga markaa ilaahay iyo makhluuqaadkan ilaahayna ma mulkiyo oo isagu ma leh ilaahayna lama leh tasarufna kuma leh dhib iyo dheefna wuxuu ilaahay markaa gacantiisa inay ka dhacaan uu qadaray mooyaane wax kale ma awoodo oo dhib iyo dheefa cilmulghaybkana inta looga sheegay ee ilaahay u waxyooday keliyuu ka og yahay wax intaa ka dheeraada cilmulghaybka kama oga waxyaalaha qarsoon ee dadka qeybka ka ahe ka qarsoon inta looga waxyooday keliyuu ka og yahay inta kale basharku kala mid yahay cibaado ma mutaysto in isaga la caabudo xaq uma leh haddii la caabudana xaq xaqdaraa lagu caabuday kullu daalika ashyaada aynu sheegayno adilaa tilmaamaysaa inaanu nebigu sala allahu alayh wasalam shaqo ku lahayn oo ilaahay wuxuu yidhi qul laa aquulu lakum cindii khazaa'inu allahi walaa aclamu alghayba walaa aquulu lakum inii malakun in attabicu ila maa yuuxaa ilay waxaad ku tidhaahdaa buu ilaahay yidhi nebi moxamed sala allahu alayh wasalam wuxuu ku yidhi waxaad ku tidhaahdaa idinku odhan maayo aniga agtayday ahaadeen khasnadaha ilaahay oo khasnadaha ilaahay baan gacanta ku hayaayo mulkiya taa idinku odhan maayo ku dheh idinkuna odhan maayo qaybka iyo waxa qarsoon baan ogahay ee dadka ka qarsoon oo anigu aan daalacanaya idinkuna odhan maayo malak baan ahay yacni taana idinku odhan maayo markaa nabiga sala allahu alayh wasalam wuxuu ilaahay amray inuu iska beri yeelo ogaalka uu cilmulgheybka og yahay marka in la yidhaahdo nebigu wax walba waa ogaa oo wax ka qarsoonaaba ma jirin waa qowl baatila wey aayad kale waatuu ilaahay yidhi wa cindahu mafaatixu lghaybi laa yaclamuha ilaa hu ilaa huwa warasuulu lama odhan ilaahay agtiisoo keliya waxaa ahaaday cilmulghaybka mafaatixu lghayb baa ahaaday oo mafaatixdaa ghaybka allah mooyaane cid kale ma oga allah oo qura ayaa og aayad kale ilaahay wuxuu yidhi qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi alghayba ila allah marka cilmulghaybka nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ka ogaa keliya qadarka looga waxyooday wixii aan loo waxyoonoo waxyi loogu sheegin oo cilmulghaybka ka mida nabiyullaahi moxamed sala allahu alayh wasalam ma ogeyn caalimu lghaybi falaa yudhiru calaa haybihi axada ila man irtadaa min rasuul ilaahay waa ka ghaybka og oo uma muujiyo cilmulghaybka miduu ka raalli noqday oo rasuula mooyaane cid kale uma muujiyo kaana qadarkaa loo muujiyey keliyuu og yahay inta kale basharka iyo bini aadamka kale uu kala mid yahay dadka qaarkood waxay ka ictiqaadsan yihin oo ka rumaysan yihiin nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu ghaybka ogaa oo wax walba taalacanay bale dad kaloo aan rasuulba ahayn bay ka rumaysan yihiin inuu looxul maxfuudka arkoo daalacdo oo wax kastoo dhacaya u ka warqabo warka noocaasina war baatila weeye waana mid aan sax ahayn oo adilada ka hor imanaysa looxul maxfuudkana bashar daalacanaya ma jiro waayo looxulmaxfuudka hadduu markaa yacni ruux daalacdo oo uu arkaayo aanu kaba qarsoonayn waxaa ka dhalanaysa cilmulgeybka inuu og yahay oo wax kastoo dhacaya uu ka warqabo waayo looxulmaxfuudka waxaa ku yaalla waxa dhici doona ilaa maalinta qiyaame laga gaadhayo awalu maa khalaqa allahu alqalam uma qaala lahu uktub qaala maa aktub qaala maa aktub qaala uktub maa huwa kaa'inun ilaa yowmi alqiyaama wuxuu ilaahay abuuro xadiiskaasi waxa uu sheegayaa xadiisu cubaada oo imaam axmed soo wariyey qalin baa ugu horreeyey wuxuu ilaahay abuuro markuu qalinka ilaahay abuuray ayuu qalinkii ku yidhi qor markaasuu yidhi maxaan qoraa markaasuu ilaahay wuxuu ku yidhi waxaad qortaa waxa dhici doona xasili doona ilaa maalinta qiyaame laga gaadhaayo wax allo waxa dhici doona qor markaasuu dabeedna qalinku qoray wax kastoo dhici doona ilaa yowmi alqiyaama marka xarako kasta iyo dhaqaaq kasta iyo xasillooni kasta iyo eray kasta iyo makhluuq kasta iyo camal kasta oo la samaynaayo ilaa yowmi alqiyaama laga gaadhaayo looxulmaxfuudka waa ku taallaa hadday ilbidhiqsi tahay hadday nuuxsi tahay hadday xarako tahay haddii marka waxa weeye ay tahay ictiqaad qalbiga la caqiidaynayo hadday tahay khawaatirta ku soo dhacaya hadday tahay markaa xasiloonida yacni marka hadday tahay caleenta dhaqdhaqaaqaysa hadday tahay makhluuqaadka la abuuraayo iyo waxay samayn doonaan waxay cuni doonaan waxay cabbi doonaan nuuxsadkay nuuxsan doonaan tallaabada ay qaadi doonaan kullu dalika waa maktuuba waa qorayi waxyaalaha kuu caddaynaaya nebigu inaanu cilmulghaybka ogayno waxaa ka mid a maalintii beder ay dhici doonto nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu waxay u soo baxeen xoolihii quraysheed ee tijaarada ahaa ee laga keenay shaam inay jidka u galaan oo gaalada xoolahooda xarbiyiinta ah ee la dagaalamaya guryahoodii ka soo saaray yacni nebiga iyo saxaabadiisii muhaajiriintaaba guryahoodii ka soo bixiyey ee dhibaataynayay lana dagaalamaya inay markaa xoolahaas yacni waxa weeye ka qabsadaan saasay usoo baxeen abu sufyaan baa markaa hogaaminayay safarkaas tibaax ku saabsan in ciidan ka soo baxay madiina oo jidgooyo la doonayo in loo galo ayuu ka war helay dabeedna waddadii ayuu beddelay qayladoonna waa diray dariiqii laga filaayay inuu soo maraayuu ka leexday waddo kaleoo ka hoosayso aan aad aadba uga fogayn ayuu maray oo safarkii mariyey nin qayladoonana geel buu markaa u ballanqaado wuxuu ihi toban halaad oo geelaan ku siinayaa carar maka gaadh quraysh ku dhexdhexo waxaad tidhaahdaa safarkiinnii iyo xoolihiinnii iyo moxamed kala gaadha nabiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu waddadii ay filayeen inay soo marayaan oo beder ah ayay markaa u galeen hadduu nebigu markaa qeybka ogaan lahaa wuxuu odhan lahaa ana arko daalacanayo waa kuwa halkaasii socday ee waddadaa maray oo halkaasay marayaana ina gaadhsiiya taasi waxay caddaynaysaa yacni nebigu sala allahu calayhi wasalam inaanu ghaybka ogayn ayay caddaynaysaa qiso labaad maalintii khandaq oo gaashaanbuurtii gaalada aysa soo kaalmaysatay oo soo gaashaanbuuraysatay <clears throat> madiine agteedana ay degeen halkaana ay isweer kaga hayeen oo ay xaawilayeen oo isku dayayeen inay markaa hujuumaan godkii waxa weeye markaa la qoday ee geesta aan buuraha ahayn laga qoday ee loogu talagalay inaanay si hawl yar uga soo tallaabin sokodiisana difaaca laga galay waa tii markaa nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu ay sameeyeen gaaladii quraysheed iyo cidday soo kaashatay markay meeshii yimaadeen waxay noqotay inay tallowgay u tallaabaan ay ku adag tahay oo geesaha qaarkood buura kaga qoqoban aan la soo kori karay geesaha qaarkoodna waa tan markaa godka laga qoday oo hoosna markaa uu dheer yahay xagganna uu ballaadhan yahay haddii faras faras ka boodi karana badankoodu markaa kama boodi karaa difaaciina marka halkan buu yacni markaa godka dabadiisa ayaa difaaciina markaa uu uu soo fadhiya muddo ay halkii joogeen markay muddo halkii joogeen ayaa habeenkii dambe nebigu sala allahu alayh wasalam iyadoo markaa qabow darani dhacayo oo dabaylina ay dhacayso oo dabayshiiyo qabowguba ay daran yihiin ayuu yidhi markaa khabarka raggan yaa inoo soo ogaanaya gaalada ah warkooda warkooda yaa inoo soo ogaanaya bimacnaa yaa inoo soo basaasaya saxaabadii markay hore u kici waayeen nebigu xudayfa ayuu ku yidhi qum yaa xudayfa xudayfaw kac orodow warka markaa qowmkan ama raggan inoo soo ogow waxaad soo darisiisaad samaysaan ayaanu jirin yacni fal ha isku dayin ficil aad samayso bas xogtoodun soo ogow xudayfa waa socday ciidankii gaaladuu dhex galay goortu waa habeen madow dhaxan daran iyo dabaylina waa dhacaysaa madowga daraaddiina dadka wejiyadooda lama arkayo markuu sidaa u dhex galay ayaa markii dambe abu sufyaan wuxuu yidhi war nin walowba ninka kugu xiga aqoonso nin walowba ninka kugu xiga aqoonso xudayfa wuxuu ahaa nin fiiro badan markaa si aan isaga loo weydiinin ayuu kii ku xigay ku boodo o uhi war kumad ahayd markaasuu hebel baan ahay kii kale ku xigayna waa weydiiyey sidii mid dhig gartay buu iska dhigay oo waa aamusa isaga markaa cidi waxba ma weydiin halkii baa markaa warkii geediga ku saabsanaa iyo wixii meesha kala kulmay iyo markaa inay qabaaisha qaarkood oo gaashaanbuurta ka mid ahaana kaga baxeen umuuraha noocaasuu u sheegay dabeedna wuxuu yihi markaa waa guurayaa ciddii guuraysa halkiiba dabeedna sidii ku guureen wuxuu yidhi haddaan nebigu igu odhan lahayn waxaad fal oo aad samaysaa yaynay jirin walaa tuxdisanna shay-an haddaan is idhaahdo abu abu sufyaan leeb ku dhufo haddaan is idhahdo waa ku dhufan kari lahaa sidaan ugu dhowaaday markaasuu xudayfa soo noqday yagiina waa guureen warkii markaasuu nebiga u keenay sala allahu calayhi wasalam dee cilmulghaybka hadduu ogaan lahaa miyuu u baahan lahaa inuu markaa u diro xudayfa oo uu yidhahdo cadowga dhex gal oo warkooda soo ogow oo inoo soo ogow warkooda uma baahdeen taas kullu dalika waxay caddaynaysaa inaan nebigu sala allahu alayh wasalam iyo bashar kale toonna inaynay cilmulghaybka ogeyn taas yadaabay caddaynaysa marka warka odhanaaya yacni dad baa looxul maxfuudka daalacda dad baa wax kastoo dhacaya og yacni marka waxyaalaha noocaasi waa wax baatila oo khuraafaada bal ee shirki ah waayo cilmulghaybku ilaahay la gaarka ahaa ayaa lala wadaajinaya oo loogu shariig yeelayaa cid kale ta noocaasina waxay noqonaysaa shirki waxaa kaloo nebiga uu ilaahay amray inuu iska beri yeelo khasnadaha ilaahay inuu mulkiyo taana inuu iska beri yeelaa ilaahay amray oo mulki mutlaqa nebigu ma laha cilmi mutlaqana ma laho wax walba uu og yahay mulki mutlaqa oo wax walba uu mulkiyana ma laha haninimo mutlaqa oo wax walba uu ka maarmo oo hani ka yahayna nebiga uma sugnaan ashyaada noocaasoo haninimo mutlaqa iyo mulki mutlaqa iyo cilmi mutlaqa allahunbay u sugnaatay allah ayuunbay u sugnaatay marka cidnaba dhib iyo dheef uma hananaayo nebigu sala allahu alayh wasalam oo iskii dhib iyo dheef uma hananaayo haddii sabab ahaan dhib iyo dheef gacantiisa sabab looga yeelana yacni waxay ku dhacday mashii'ada ilaahay iyo qadarkiisay ku dhacda isaguna sabab baa laga yeelaye daat ahaantiisa uma hananin dhibtiiyo dheefta ilaahay wuxuu yidhi qul laa amliku linafsii nafcan walaa daran ilaa maa shaaa allah waxaad tidhaahdaa uma hananaayo naftayda iska daa cid kale dhib iyo dheeftoonna u hanan maayo mooyaane intuu ilaahay doono inaan hantiyo intaa keliyun baan hananayaa wax ka badan hanan maayo nebigu xaq uma laha in la caabudo oo cibaadada ilaahay in lala wadaajiyo qeyb ka mida la siiyo xaq uma laha oo saynu horeba usoo sheegnay cibaadadu waa xaq ilaahay in la gaar yahay markaa nebigu sala allahu alayh wasalam waa cabdun falaa yucbadu wa warasuulun falaa yukadabu walakin yutaacu wa yutabac waa addoon oo lama caabudo waa rasuul oo lama beeniyo axaadiista qaarkood waa ta ku soo aroortay wa ashhadu anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh waxaan qirayaa muxamed inuu addoonkii ilaahay yahay rasuulkiisiina yahay baan qirayaa marka culammadu waxay yidhaahdeen cabduhu wa rasuuluhu waxaa lagu baraarujinayaa oo laynagu baraarujinayaa inuu nebigu addoon yahay oo mar hadduu addoon yahay aan isaga la caabudayn cabdun falaa yucbadu wa rasuulun falaa yukadabu waana rasuul ilaahay oo lama beeninaayo walaakin yutaacu wa yutabac ha yeeshee waa la ateecaya waana la raacaya waajibku waa saas risaalada nebi moxamedna sala allahu alayh wasalam saynu horaba u sheegnay waxaa waajiba in loo caqiideeyo inay tahay risaala caama oo dadkao dhan loo soo diray nebiga sala allahu alayh wasalam marka shahaadada la qiraayo inuu muxamed rasuulkii ilaahay yahay waxay laasimsanaysaa oo keensanaysaa in nebiga wixii awaamira lagu adeeco oo amarku amray la fuliyo lala yimaado waa ko warka uu ka warramayna in la rumeeyo oo run inuu yahay loo caqiideeyo waa laba waxay kaloo keensanaysaa wuxuu reebay oo yidhi ka taga ama uu xaaraantinimeeyey ama diiday in laga dheeraado laga fogaado oo aan lala imanin waa saddex waxay kaloo keensanaysaa shayga afraad allah waxa lagu caabudayaa waa inay noqotaa wax rasuulka lagala kulmay keliya oo wax la yska ikhtiraacdo la yska bilowday waa inaan ilaahay lagu caabudin ee wax kastoo ilaahay lagu caabudaya iyo kayfka loo caabudaya waa inay noqotaa mid nebi moxameda lagala kulmay afartaa arrin baa ka laazimaya nabiga taacadiisuna waa waajib oo ilaahay wuxuu yidhi atiicu allaha wa atiicu rasuul allah ateeca rasuulkana ateeca wuxuu kaloo allah yidhi wmaa arsalna min rasuuli ila liyutaaca biidn illaah maanu soo dirin rasuul in la ateeco daraaddeed mooyaane wax kale umaanu soo dirin wixii khabarah ee war ah warkaasi ha ahaadee wax soo socda ama ha ahaado wax hadda jira ama ha ahaadeen wax hore u dhacay khabar kasta oo war kasta uu nebigu sheegay sala allahu calayh wasalam waa in la caqiideeyaa la rumeeya oo inuu run yahay loo ictiqaadiya wa tasdiiquhu fima ahbar waayo nebigu marnaba been sheegi maayo iska daa markii la soo diraye intaanu ilaahay u waxyoon ka hor xataa been ma sheegi jirin oo been laguma aqoon gaaladu waxay u aqoon jireen waagii hore alsaadiqu alamiin kii runta sheegi jiray ee aaminka ahaa bay u yaqaaneen wuxuu nabigu reebay ee uu diidayna waa in laga dheeraadaa waijtinaabu ijtinaabu maa canhu naha wazajar wazajar diiday baa loo jeedaa nahaana waa reebay Ah, waana ta nabigu yihi sala allahu alayh wasalam wamaa nahaytukum canhu faijtanibuuh waxaan idinka reebay oo idiin diiday ka dheeraada sidaasaa rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam xadiiska saxiixa aayaddana ilaahay wuxuu yidhi wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu faantahuu shayga waxa ilaahay lagu caabudayaa waa inay noqotaa wax nebi muxamed sala allahu alayh wasalam lagala kulmay haddii kale waxay noqonaysaa bidco marka cibaadada ilaahay lagu caabudayo iyo sida loo caabudayaa waa inay noqotaa nebi moxamed sala allahu alayh wasalam mid lagala kulmay waa inay noqotaa waxaanu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fawa raddun ku kastoo ku soo darisiiya arrinkayaga diinta waxaan ka mid ahayn ku soo kordhiyo ku soo darisiiya waxa uu soo soo darisiiyey soo kordhiyey waa mid lagu radinayaan laga aqbalaynin marka bidco in ilaahay lagu caabudaa ma bannaana shay kastoo ilaahay lagu caabudayaa waa in nebi moxamed sala allahu alayh wasalam lagala kulmaa salluu kamaa ra'aytumuunii usallii wuxuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam u tukada qaabkaa ii aragteen anoo u tukanaya qaab la mida u tukada wa daliilu asalaati wazakaati wa tafsiiru tawxiidi salaada daliilkeedu wazakaati iyo zakada daliilkeedu wa tafsiiru tawxiidi iyo tawxiidka fasiraaddiisu qowluhu tacaala waa hadalkiisu ilaahay oo yidhi wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin lama amrin ilaa liyacbudu allaha inay allaha caabudaan daraaddeed mooyaane wax kale lama amrin yacni wax kastoo la amraayo waxaa loo amray keliya inay allaha caabudaan mukhlisiina xaalay u saafi yeelayaan oo u gaar yeelayaan ay caabudaan lahu ilaahay ay u gaar yeelayaan addiina cibaadada xunafaa'a waxay cibaadada ama diinta ilaahay u gaar yeelayaan oo u saafi yeelayaan xaalay shirki dhammaantii ka soo iilanayaan oo ka soo leexanayaan bay allah cibaadada u saafi yeelayaan wa yuqiimu asalaa iyo si ay salaadda u ogaan daraaddeed wa yu'tu azakaa iyo si ay zakada u bixiyaan daraaddeed wa dalika diinu lqayima kaas oo ah in allah oo keliya la caabudo oo cibaadada loo saafi yeelo salaadii iyo zakadana lala yimaado diinulqayima waa diintii toosnayd weeyi ay diinu lmillati alqayima yacni markaa milladii toosnayd diinteedii weeyi ama sideeda loo daayo calaa ra'yi badi bacdi nuxaa aan waxba la qadarin diinu lqayimati waa diintii toosnayd weeyi marka aayadda uu sheikhu soo qaatay tafsiirkii tawxiidkana waa tilmaamaysaayo cibaadada allah la caabudayo oo allah cibaadada loo saaf yeelayaa waa tawxiidka macnihiisii salaaddiiyo zakadiina aayaddu waa sheegaysaa salaaddiina iqaama laga cabbiray wa yuqiimu asalaa inay salaadda taagaan yacni siday tahay ula yimaadaan arkaanteedii shuruuddeedii waajibaadkeedii yacni markaa dhammaan markaa ay la yimaadaan zakadana ay bixiyaan oo cidda mutaysatee u xaqa leh ay siiyaan hadday tahay zakaatulbadan oo zakaatulfitriga ah iyo hadday tahay zakaatulmaal labada noocba in allah oo keliya la caabudo oo aan cid kale lala caabudin salaadana la oogoo la taago zakadana la bixiyaa waa diintii toosnayd weey salaadii iyo zakadana had iyo jeer waa la ysku lamaanaya wa daliilu siyaami soonka daliilkiisu qowluhu tacaala waa hadalkiisu ilaahay uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kuwii rumeeyeyow kutiba calaykum waxaa laydinku faral yeelay korkiinna asiyaamu soom baa laydinku faral yeelay kamaa kutiba cala aladiina min qablikum faral yeelis la mida faral yeelistii lagu faral yeelay soonka ummadihii idinka horreeyey lagu faral yeelay faral yeelis la mida ayaa laydinku faral yeelay soonka lacallakum tattaquun waxaa laydinku faral yeelay soonka si aa markaa ilaahay uga baqataan oo cadaabkiisa ay isaga ilaalisaan iyo waxau ilaahay idinku cadhoonaayo yani tattaquun itiqaaga waa iska ilaalin ama iska dhowris marka cisyaanka iyo mukhaalafada iyo dembigaa la yska ilaalinaya cadaabka wixii sababayana waa la yska ilaalinaya cadhada ilaahay waxa sababayana waa la yska ilaalinaya taqwada markay culammadu fasirayaan waxay ku fasiraan si ay ilaahay uga baqataan laakiin waa tafsiir bilaazim macnihii ka laazimaya lagu fasiray oo haddii cadhada ilaahay la yska ilaaliyo oo waxa naar lagu gelaayo la yska ilaaliyo dee waa laga baqay ilaahay waa laga baqay oo waa laga cabsooday saas aawoodee macnaha ka laazimaya ayaa markaa lagu fasiray markaas markaasaa loo fasiro macnaha ka laazimaya markaa lagu fasiray aayaddanna waxay inoo sheegaysaa aayaddan wuxuu ilaahay inoogu sheegayaa soonku inuu waajib yahay oo faral yahay waxaana loo jeedaa soonka bisha ramadaan la soomo ayaa loo jeedaa waxaanu ilaahay inoo sheegayaa soonka ummadihii inaga horreeyeyba in lagu faral yeelay oo innagoo keliya aan laynagu faral yeelin waxaanu ilaahay inoo sheegayaa soonka waxyaalaha laga dheefaayo waxaa ka mid a taqwo oo taqwo in lala yimaado ama taqwo in la helo ayaa ka mida waxa soonka laga dheefaayo saas aawadeed buu ilaahay yidhi lacallakum tattaquun wa daliilu lxaji xajka daliilkiisu qowluhu tacaala yacni xajku inuu waajib yahay daliilka u daliilka ahi qowluhu tacaala waa hadalkiisuu ilaahay uu yidhi walilaahi cala annaasi xiju lbeyti walilaahi ilaahay waxa u waajibay oo u sugnaaday cala annaasi dadka korkooda waxa ugu sugnaaday oo ugu waajibay xijulbeyti beytka in la xajiyo man istataaca ilayhi sabiilan manta ka bedel naaska ka bedelo waxaa ilaahay xajku u waajibay man istataaca ay calaa man istataaca ciddii kari karaysa korkoodu ugu waajibay ilayhi sabiilan waddo uu xajka ku gaadho cidda awoodi kartaa ayuu xajku korkooda ku waajibay waman kafara fa ina allaha haniyun can alcaalamiin ku kastoo gaalooba ama kufriya fa ina allaha ilaahay haniyun hani buu ka yahay can ilcaalamiina makhluuqaadkao dhan ilaahay hani buu ka yahay yacnii kii kufriya ilaahay waxba yeeli maaya macnuhu u dhacaya waayo ilaahay khalqigoo dhan ayuu hani ka yahay oo cidnaba uma baahna xajku waa ruknigii shanaad ee arkaanta islaamka ka mid ahaaday shantii rukni mid walbana daliil gaara ayuu u keenay oo u daliila ayuu sheikhu u keenay salaadda iyo zakadana isku daliil buu u keenay tawxiidkana waa ku ladhay gaarna tawxiidka daliil waa ugu keenay kuwa kale yacni marka adilada salaadda iyo zakada mooyaane inta kale mid walba daliil gaaru u keenay marka xajku waa rukni ka mida arkaanta islaamka ka mid a ha yeeshee dadka dhammaantood kuma waajibo wuxuu ku waajibaa ciddii kari karaysa keliya ayuu ku waajibaa aayaddan baanu ilaahay ku sheegay inuu xajku waajib yahay walilaahi cala annaasi laamkaa lilaahi ku sugan iyo calaada yacni waxa weeye laynoo sheegay labadaasaa waxay ku tusinayaan waajibnimada oo macnuhu wuxuu u dhacayaa lillaahi ilaahay waxa u sugnaaday walillaahi ilaahay waxa u sugnaaday oo u waajibay cala nnaasi dadka dushooda waxa ugu waajibo o ugu sugnaaday xijulbeyti beytka in la xajiyo beytkana waxaa loo jeedaa bayt alxaraam oo kacbada ah baa loo jeeda kacbada ayaa loo jeeda waana qiblada aynu u jeedsanno kacbadu waxaynay ku taallaa maka ayay ku taallaa baytullaahi alxaraamna waa la yidhaahdaa marka manaasigta xajkee la samaynayaa waa badan tahay ha yeeshe maadaama kacbada lagu dawaafayo agteedana la sacyinaayo ashyaada kalena markaa agagaarkeeda ay ku sugan yihiin beydka sidaasaa loo soo qaaday oo loo sheegay waayo kacbadu waa mid weyn oo markaa cadiimo ah yacni sidaas aawadeed baa salaadda in loola jeestaa yacni markaa laynagu waajibiyey in lagu dawaafaana laynagu waajibiyey oo ciddii xaj ku waajibo dawaafka uu kacbada ku dawaafayaa waajib bay ku tahay mawdic kaleoo kacbada aan ahayn oo arlada lagu dawaafi karo cibaado loogu dawaafi karaa ma jiro mawdica keliya ee lagu dawaafi karee lagu wareegi karaa iyadoo cibaado looga jeedo waa kacbadoo qura meel kale ma jirto oo lagu dawaafa walyatawafuu bilbayti alcatiiq yacni ha ku dawaafaan gurigii horreeyey guriga horreeyey waxaa loo jeedaa kacbadaa loo jeeda marka xajku wuxuu ku waajib yahay cidda kari karaysa cala nnaasi markii la yidhi waxay ahayd caam naaskaana waxa soo gelayay ka kari karaya iyo kaan kari karayn labaduba waa soo gelayey cumuumka haddaba sidaa loo camimay waxaa laga daba keenay bedelulbacdi bedelulbacdigaasi waa maxay waa man waxaa laga bedelayaa annaas baa laga bedelaya mantaasina waa mawsuul mawsuulka laftiisuna cumuum waa faa'iideeyaa laakiin cumuumka markaa mawsuul ku faa'iideeyaa wuxuu muqayad ku yahay bixasabi silatihi siladiisu siday noqoto ayuu ku qaydan yahay saas aawadeed cumuumku wuxuu noqonayaa bixasabi sila maadaama cumuumku bixasabi silati uu noqonayo siladii baa waxaa lagu qayday istataaca ilayhi sabiila saas aawadeed waxay ka dhigan tahay in la yidhi walilaahi cala annaasi xiju man istataaca in markaa waxay ka dhigantoo kale almustaiici cala almustaiici bay ka dhigantay marka almuhim marka la yidhaahdo cala almustaiici la yidhaahdo ama calaa man istataaca sida lafdiga aayaddu yahay oo la macnaa cala almustaiici la macnaa waxaa ku baxaya ciddii aan mustatiic ahayn baa baxaya takhsiis baa halkaa ka soo galay marka ciddaan kari karaynin xajka xajku waajib kuma aha cidda kari karaysa keliya ayuu xajku ku waajiba cimrigana hal mar buu waajiba cimrigana hal mar in la xajiyo ayuu waajiba laakiin marka uu ruuxu xajinayo xajku ku waajibayaa waa inuu yahay qaangaadh waa inuu yahay waana inuu xor yahay ee haddii isagoo addoona uu xajiyo xajkaa hore sunnuu noqonayaa hadduu xor noqdo markaa dambuu ku waajibaya hadduu kari karayo isagoo yar oo sagiir aan qaangaadh ahayn haddii waalidkii xajka geeyo oo uu dabeed markaa xajiyo la xaji siiyo markaa lafteeda xajkaasi sunnuu u noqonaya markuu qaangaadho hadduu kari karayo xajku waajib buu ku noqonaya waa inuu markaa xajiyaa waa inuu markaa xajiya sida saxiixaana xajkiiyo cumraduba waajib bay tahay oo cumrada khilaaf baa ku jiro oo madaahibta qaar baa waxay qabaan cumradu waa sunne laakiin xajkun baa waajiba laakiin qowlka saxiixaa waa in xajka iyo cumradu labaduba waajib yihiin ciddii kari karaysa labaduba inay ku waajib yihiin qowlkaas ayaa saxiixa calaykuna jihaadun laa qitaala fiihi alxaju walcumratu sida xadiidkii nebigu sala allahu alayh wasalam markuu dumarka la hadlayeyba uu sheegaayo markii la weydiiyey oo lagu yidhi nebiga sala allahu alayh wasalam dumarka ma saaran yahay jihaad wuxuu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam calayhina jihaadun laa qitaala fiih alxaju walcumra calayhina jihaadun laa qitaala fiih waxaa dumarka saaran oo ku waajiba jihaad aan dagaal lahayn oo aan dagaal ku sugnayn baa ku waajiba jihaadka aan dagaalka lahaynna waxa weeye waa xajka iyo cumrada xajka iyo cumrada wey marka hadday kari karayaan baa de xajka iyo cumradu ku waajibaya marka xadiidka laftiisa waxaa laga qaadanaya cumradu inay waajibo tahay ayaa laga qaadanaya adilo kalena culamadu waa ka daliishadaan waman kafara fa ina allaha haniyun can alcaalamiin kii kufriyoo gaalooba ilaahay hani buu ka yahay caalamiinta kufrigan culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa kii xajka dafira oo hadduu ruuxu xajkii dafiro uu yidhahdo xajba markaa ma jiro ama xajba waajib ma aha ama xaj ma jiro waa gaaloobaya cilmiga qaarkood taasay ku xambaareen oo juxuud bay ku xambaareen la dafiro xajkii waana sida cabdullahi ibnu cabbaas laga soo naqliyay jamaahiirta culamaduna tilmaameen qowl labaad culamada qaarkood ahlu sunnaha ka midi waxay yidhaahdeen xajka hadduu qofku xajin waayo oo cimrigiisa uu xajka ka tago uuna markaa niyeeyo inaanu weligii xajin ahlu sunnaha qaarkood baa yidhi waa gaalnimo weyn oo millada lagaga baxayo laakiin agsarka culammadu qowlkaa kumay tegin oo waxay yidhaahdeen kufri akbara ma aha mujaradu tarki alxaji qowlkaa odhanaya hadduu ruuxu xajka ka tago oanu xajba la imanin is yidhaahdo weligaaba ha xajin waa gaalnimo odhanayana waa sida markaa laga soo raray saxaabada qaarkood sida cumar bnu lkhadaab oo saxaabada rasuulka sala allahu aleyh wasalam ka mid a ah, axad alkhulafaa araashidiinna ah waa sida laga soo raray radia allahu canh salafka qaarkood markay leeyihiin kufriga waxaa looga jeedaa man laa yaraa man laa yaraa xajahu biran walaa tarkahu ma'haman waxaa looga jeedaa ciddaan xajkiisa u arkaynin uu xajiyo samafal iyo khayr u arkaynin tegista uu ka tagana aan dembi u arkaynin waxaa looga jeedaa uu macna aljuxuud bay ka wadaan oo ruuxa xajka aan biri iyo khayr u arkayni dee xajkii waa inuu jaaxid ku yahay tegista xajka laga tegayana aan dembi u arkayn waa inuu xajkii dafirsan yahay kaa muslimiintu waa ku ijmaacsan yihin oo isku waafaqsan yihin inuu gaal yahay culamada qaarkoodna waxay ku xambaareen waman kafara fa faina allaha haniyun cani alcaalamiin xajka marka laga tago aanu qofku dafirsanayn xajkii waajibnimadiisa aanu dafirsanayn waxay noqonaysaa bay yidhaahdeen dembi kabiiro ah waana kufrun duuna kufrin waa gaalnimo ka sokaysa gaalnimadii weynayd waana sida ibnu cuthaymiin uu ku soo raraayo yacni sharaxiisa halkaa qowl buu soo raray labada qowle kalena ma sheegin qowlkaana wuxuu u nisbeeyey jumhuur alculamaa culamada qaarkoodna qowlka odhanaya xajka markuu jaaxid yahay oo dafiraayo kufri akbara inay tahay markaas ayaa jumhuur culamaa marka ay qabaan oo ay ku xambaarayaan culammadu markaa yani aayadda ku xambaarayaan yani waxaan u jeedaa kufriga fasiraadda aayadda lagu fasirayo bay culamada qaarkood jumhuurka u nisbeeyeen in la yidhaha waa kufri akbar jaaxidkaana looga jeeda amaa ruuxa markaa xajka dafiray inuu gaal yahay muslimiintoo dhan baa ku ijmaacsan layskuma khilaafsana iyada khilaaf kuma jiro ruuxa xajka dafiraa inuu gaal yahay kufri akbara oo millada bilkuliya uga baxay wax khilaafi kuma jiro ee waa laysku waafaqsan yahay marka waxa weeye labada qowl qowlka odhanaaya tegista laga tago waa kufrun duuna kufr iyo qowlka odhanaaya dafiraadda la dafiraa waa gaalnimo isma diidaye way iswaafaqi karaan oo yacni waxaa dhici karta culamada qaarkood inay yidhaahdaan bictibaar marka lagu fasiro juxuudna akbar baa looga jeedaa bictibaar marka lagu fasiro bimacna tarki oo keliya bimujaradi tarki oo keliyana kufrun duuna kufrin baa looga jeedaa marka labada macne waa kulmi karaan oo sidaasay isu waafaqayaan culamada qaarkoodna waa kulmiyeen halkaa ha inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wbixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuubu ilayk